بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومجلسكي أما فردقي تضبعض نكو أخريني ديوانك إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الجامع وفقه الله أجاب الشافعي رجلا كتب له رقعة فيها سؤال قائلا يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصير في كل الأمور ويصبر في كل الأمور ويخضع فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع أه لبدا بيت oo shaaficina laga soo guuriyo asmacina laga soo guuriyo waxa uu leeyahay ajaabo shaaficiyu shaafici baa u jawaabay rajula nin kataba lahu ruqcatan warqad usoo qoray ruqcad waa warqadda yare gobolka fiiha su-aalun su-aal baa ku qornayd qaailan markaa xaalu leeyahay shaafici marka labadan bayd shaafici baa lakin labada bayd waay ka jawaab yani sida riwaayadu ay tahy labada bayd waxay ka jawaabeen laba bayd oo ka horreeyey midba bayd buu ka jawaabay oo rucada hore markii wax loogu soo qoray salilmuftiya almakiya min aali haashimi ida shtada wajdun bimri'in kayfa yasnacu waa ka hoosta idinku qoray salilmuftiya almakiya min aali haashimi muftiga ree ee haashimigaa markaa min aali haashim ahayn de min aali mualib bu ahaaye laakin dee inamaa banu haashim wa banumualib shay un waaxidi oo kalo markaa ku socda muftiga reer makaadee bani haashimkaa waxaad weydiisaa ida ishtada wajdun bimri'in kayfa yasnacu qofka marka markaa uu jacayl ku cuslaado buu leeyahay ku adkaado qalbigiisa uu qabsado muxuu samaynayaa gabayuu tirinayaa sidan da imika ay maarata ka sheekeeyaan oo kale tan wuxuu ugu jawaabay yudaawi hawaahu waxaa qalbigiisa ku dhacaya hawada ama jacaylka wuu daweynaya oo u isbogsiinayaayo waaa islahsiinaya uma yaktumu wajdahu wixii ku dhacay markaa jacaylka iyo waxaa uu sheegayana wuu qarinoo dadka yaanu u sheegi wa yasbiru fi kuli lumuur arimaha oo dhan wuu u sabri istawiintii wax sahlan ma noqonayso kol qalbigan wax galaan dhibtiisu way adag tahay waa inuu markaa uu sabro oo wayakdacu qadarka uu ukhuduuco arrimaha ku imanaya qadarku uu keenay waa inuu ukhuduuco oo uu qadarka isu dhiibo deetana kiiba haddana wuxuu soo qoray fakayfa yudaawi wlhawaa qaatilu lfataa wa fii kuli yawmin gusatan yatajaracu fakayfa yudaawi buu siduu u daweyn walhawaa qaatilulfataa iyadoo hawadii ay dilaysaba waabuu u dhimanayaa siduu isu daweeyaa wa fii kuli yawmin maalin walba usatan yatajaracu yatajaracu usatan wax uu ku mergado iyuu kakabanaya yani hawshiisi waa adagtahay tahay deetana wuxuu yihi fain huwa lam yasbir calaa maa asaabahu hadduu u sabri waayo waxaa helay falaysa lahu shayun siwa lmowti anfacu wax geeri u dhaanta male inuu meelaha kadaba oo ooyo oo gabayatiriyo oo heblaayaan jecelahayda guro waxa u dhaantay uu leeyahay inuu iska dhinto geeridaaba u dhaanta xadiis daciifa kusoo arooray man cashiqa facafa famaata fahuwa shahiid qofka haddii inta jacayl ku dhaco uu isdhowru is ilaaliyo oo diintiisi iyo arrimihiisi iyo wixii uu ilaaliyo oo cafiif uu noqdo qof dhowrsoon uu noqdo iyadoo laabtiisi ay gubanayso hadduu sidaaba u dhinto in markaa uu ajri weyn leeyahy o ajru shahaado uu leeyahay ayay soo guuriyeen lakin xadiidku ma asixin walaqad kunaa raweyna abunawas waxaasid ayuu ka heli jireen gabayaagu moogta iyago xadiiska ugu asaxsan weya inaga aggooda asaxu xadiidi walaqad kunaa raweyna can saciidin can qataada can saciid bn musayib uma sacd bn cubaada waxba saa isu wada qasaya wa marka ana <laughs> man eh, ana man falahu ajru shahaada <laughs> ya walaqad kunaa raweyna can saciidin can qataada saciid ibn abi carwda qataada waa ka wariyaa an saciidin an qataada an saciid ibn musayib uma sacd ibn cubaada garanay sacd ibn cubaadan lagu soo geliy ya ana man maata muxiba falahu ajru shahaad bidaaya nihaayaha ayuu ku keeni jiray ibnu kaiir ala kuli xaal xadiidku ma asixin markaa dee inuu iska dhintaa u dhantay wuri sheekhu inuu markaa bahdilmo wa qaala wuu yihi waa kaysulhaami ciisi ayuu kana kasoo naqlinaya laakin waxba kama jiraan san sheegi doon min almawti laa du sabri yunjiihi sabruhu walaa lijazuucin kaarihi lmawti majzacu araku ladii cumrin wain طaala cumruhu wacaasha lahu sumu min almawti munqacu wakulu mri'in laaqin min almawti sakratan lahaa saacat fiiha yadilu wayakdacu فللahi فانصح ya بنa aadم inahu matىa ma تkhaadchu fanafسka تkhdcu abyaadan isagu kaysulhaamici aynu hore usoo marnaye aan lagu kalsoonaan karin buu kasoo naqliyey in shaafici leeyahay laakiin abyaaddu waxay mashhuur ku yihiin shaaficiba hortii yunus bnu cubayd alcabdi waa axad الtaabiciin anas bn malik buu la kulmay ba la hahda oo ruwaadda xadiidka de aimadaha ah wey shaafici ba ka horreeyey anas baaba arkay baa la idhaahda yunus bnu cubayd ayaa markaa abyaadu ay caan ku yihiino isaga ayaa markaa eh, rithaa uu sameynayey rathaa uu sameynayay buu markaa ayuu markaa eh, intanuu markaa naftiisa ku sawirsiinaya cid baa ka dhimatay qiyaastii markaasuu deetana halkan oo ugu barordiiqayo wuxuu yihi min almowti laadu laa du sabri yani maa du sabri ma aha qofka adkaysiga leh yunjiihi sabruhu min almowti sabrikiisu mid uu ka badbaadinaya ma aha geeri yani sabir inaad lahaataa waa muhim laakin de ha ku talagelin sabirku inay geerida kaa badbaadiso geerida qof waliba uu dhadhaminayo walaa lijazuucin kaarihi lmowti majzacu laamku u walaa lijazuucin umay sugnaanin mid argagax badan oo kaarihilmawti geerida nacaya majzacu meel uu argagaxuu u baxsado geerida uga badbaado male ka sabraya iyo ka argagaxaya geeridaba usiman wey fulayga iyo geesigu dee waa geeri loo siman geeri loo dhali waa loo wada dhashay waxa weeya liduu lilmawti wabnu lilkharaab wax dhashay oo aan dhimanayni ma jiro kol haddaad dhalatay waad dhimanaysa marka ama geesi ahaw ama fulay ahow ama geerida maarata iska ilaali qaar baa laga yaaba inay fulaynida baabuurta xataa aanay raacino koonaya nin shilaalkii baa batayo anigu gaari aan raacay hay de berber wa markiigaas iska jooga meel loo bixi maayo anigu safriba maayo oo marka halkiisaasay ugu imanaysaa soo garan maysi ama markaa waxa weeyaan ka baxbaxso ama isu dhiib waxa weeyaan waa la dhimanay aynamaa takunuu yudrikkum lmawtu walow kuntum fii buruujin mushayada markaa wadnaha adkayso araa kula dii cumrin waxaan arkayaa buu yihi mid kasta oo cimri leh wain taala cumruhu cimrigiisu haba dheeraade oo wacaasha haba noolaada in badan eh he lahu sumun waa kan markaa mafcuulkii laba araa kula dii cumrin lahu sum min almowti munqacu mid kasta oo cimri leh si kasta u oo u noolaado oo u dheeraado waxaa uun buu kuleeyahay halkan u taalla oo u diyaarsan sun xagga geerida ah oo waliba munqacu la gaamuriyey gaamurtay naqcigu waa wa shayga marka biyaha lagu radiyo ayaa naqci la yidhaahdaa oo maaratay waxa weya naqaa naqacahu fi lma ama ana maaratay ama anqacahu fi lma biyihiibuu ku dhex radiyey shayga markaad barada ku radiso markaasuu la radiyey oo gaamurtay oo dee kaw kaga siinaysa ayaa mid walba uga diyaarsan bu le xagga geerida yani nin geeri ka badbaadayaa ma jiro sumun naaqic waa sumun qaatil baa la yidhahda marka munqacna waa ism mafcuulo anqaca summa weeyaan yani waxa weeyaan u diyaariyeyo waxoogaabuu dhigay si ay markaa u gaamurto markaa u adkaato wuxuu hi araa kula dii cumrin wain aala cumruhu wacaasha intaasi markaa waa wain aala cumruhu wacaasha wain caasha haba noolaado wakti dheer eh lahu sumun buu leeyay min almowti munqacu wakulu mri'in qof waliba laaqin min almawti sakratan geerida xaggeeda sakaraad buu kala kulmaya wa jaaءat sakrat lmowti biاlxaq dalika ma kunta minhu taxiid marka ina lilmowti lasakaraat waa kii xadiidku ahaa qofku inuu marka had jeer geerida xasuusnaado oo ku tala gashanaado inuu soconayo aayadda qur-aanka uma inakum bacda dalika lamayituun qolyahan balaaqadu kolkay ka hadlayaan uma inakum bacda dalika lamayituun tawkiidaad iyo waxaasoo takiida waxaa loo isticmaala usluubka waa usluub inkaari baa la yidhaahdaa qofku markuu shayga dafirsan yahay ayaa loo dhaartaa oo loo adkeeyaa wallaahi bilaahi tallaahi saa iyo saas weeyaan arrintu goormaa la yidhahdaa waa markuu qofku dafirsan yahay laakiin qofka khaalidihniga ah iyo qofka muqirkaa ah looma dhaarto wuxuu qofku kula ogol yahay war maxaa kaa dhaarinaya bu kuanay de kula ogay haddaba geerida in san laynoola hadlo sidii markaa wax aynu dafirsannahay oo kale in wallahi waad dhimanaysaan marka waxa weeyaan eh, intaa kadib haddana waad dhimanaysaan oo ina iyo laamutawkiid iyo waxaasoo ta'kiidaad alla keeno oo usluubkan inkaariga alla keeno maxaa keeni waxay yidhahan qolyahan balaagadu waxa weeyaan tanziil اlmuqiri manzilaة اlmunkir idaa daharat calayhi calaamaat اlinkaar isagoo muqir ah oo qirsan shaygii ayaa sidii kii dafirsanaa loola hadlaya markaan u dhaqmaynin sidii qof qirsan markaa geeridii waynu qirsannahay waynu ognahay laakiin haddana waxaa u dhaqmaynaa sidii dad aan dhibinayn oo ismaba diyaarinano geeridii isuma diyaarinayno taasaa markaa balaaqada qur-aanku ay markaa keentayo uma inakum bacda dalika lamayitun baynamaa wixii ay dafirsanaayeen mararka qaarkood loola hadlaya sidii kuwa markaa aan dafiradba inamaa ilaahukum ilaahun waaxid wa ilaahukum ilaahun waaxid tawkiidaad iyo hawlaha loo gelin maayo waayo waxaa laleeyahy iyadana waxaa laleeyahay ama dafir ama warkani waa cadya uma baahna tawkiid iyo dhaar iyo hawlaha waxaa uma baahna warku waa cadyahay macbuud markaa geerida inda qofku isu diyaariyo oo had iyo jeer uu qalbiga ku hayo waa kii aharkii ibnu cumar radi allahu taala canhu eh, ahaa ida ida asbaxta falaa tantadir ilmasa wa ida amsayta falaa tantadir isabax waa qofka kayiska qofka fariidka ah ee dantigaradka ah noloshiisa weeyaan taasi wa kullu mri'in laaqi min almowti sakratan qof waliba geerida wuxuu kala kulmayaa sakaraadkeeda wuu dhadhaminaya wuu la kulmaya waanu dhimanaya lahaa saacatun saacad iyo wakti bay leedahay fiihaa yadilu uu isdhiibayo duloobayo wayakdacu uu markaa khuduucayo uu hogaansamayo aanu is adkaynin qof geerida iska adkaynayo ka baxbaxsanayo ka dhuumaalaysanaya ma jiro saacaddeedu markay timaado wuu isdhiibaya qof waliba mustaslim buu noqonaya kullu bni untha wain aalat salaamatuhu yawma calى aalati xadbaa maxmuulu waxaa lahaa kuma lahaa ya kacb ibn zuhayr so burdadii maaha burdadii banat sucaadu faqalbi lyawma matbulu waxaa ku jirtay faqultu al qaala waqaala kulu khaliili kuntu aamulhu laa ulhiyanaka inii canka mashغuulu faqultu khaluu sabiilii laa abaa lakum fakulu ma qadara الraxmanu mafcuulu kul bni unhى wain طaalat salaamatuhu ywma calى aalati xadbaa maxmuulu qof aan laxashkaa la saarayn ma jiro waliba qofka nasiibka wanaagsan ka kale waxaaba laga yaabaa in dugaagu meelaha ku cuno cidina laxash saarin laakiin qof aan geeriyoonayni ma jiro wey falilaahi fansax ya bna aadama ibna aadam oo haddaba ilaahay daacad u noqo wey daacad u noqo inahu mataa maa tukhaadichu haddii aad ilaahay inaad khiyaamayso ama aad sirto aad isku daydo fa nafsaka takhdacu adigunbaa isdagaye ilaahay ma siri karaysid beytkaa abyaada markaa yunus bn cubayd beytkaa dambe beyt kalaa ku bedelaayo wainaka man yucjibka wainaka man yucjibka laa takun milahu idaa anta lam tasnac kamaa kaana yasnacu qofka ku cajabgeliya aad la dhacdo isagoo kale noqon maysid siduu yeelaya haddaanad yeelin saalixiintii markaad aragtee xaaladooda iyo taariikhdooda iyo aad ka hesho ku faraxdo de adigu heerkaa gaari maysaad waay sameyn samaynin maxaa lagaa doonaya markaad taarikhdooda akriyo dadkii wanaagsanaa oo aad isagu noolhayar aragto inaad adiguna isku daydo fatashabahuu in lam takunuu milahu ina tashabuha bاlkiraami falaaxu qaraa bn lfuwai ibnlfuti baa akriyey buu yihi bikati qutb اdiin alwadashi alkatib ninkaa kaatibka ahe kaatibku waa qoraaga dadkan qoraalka ku fiican oo dee madaxdaa samaysan jirtay qof markaa qoraayaho had iyo jeer eh, imikaba de way way leeyihin khudbadaha iyo waxay jeedinayaan dad u diyaariyay leeyihin eh, iyo maarata fariimaha ay dirayaan oo kale iyo cid markaa usiyaaqaysa marka alkatib baa la odhan jiray ayaa waxaa khadkiisa ku akriyey buu leeyahay lilimaam shaafici isagoo imaam shaafici markaa de kamu maqana laakin ad uu qoray ayuu arkay sao imam shaafici labadan bayd kasoo naqlinaya almaru fi kwratihi almaru fi kuuratihi daaicu wاlaytu fi kaydatihi jaaicu fakruj tara naasawata اlqalgina falmawtu laa yadfacuhu daaficu laba beydoo baxru sariica kolley cid la cuskan karoo shaafici unisbaysay ma garanayno hacaalibi rasaaishiisa rasail athacaalibi labada beyd way ku yaalaa sidoo kale beydka hore atamhiil almuxaadara isagana thacaalibi leeyahay abdulmalik athacaalibi ayaa eh, isaguna uu ku qoran yahay sidoo kale durulfariid eh, lilmustacsibi labada beyd way ku qoray waxaasoo dhamiba eh, waxa wey shaafici cidna uma tiirinaysa thacaalibi thacaalibi cidna umau tiirin qaala shaacir ama durulfariidka ayaa buxturi shaacirkii caanka ah, abulwaliid albuxturi buu u nisbeeyey kollay diiwaankiisana kumaan arag alaa kulli xaal waa laba beydo citli aan la garan lakin waa laba beydoo qurux badan wey wuxuu leeyahay almaru fi kuurati kuuradu waa qofku waa degaankiisa iyo magaaladiisa wey kuura bidambi lkaaf almaru qofku fii kuuratihi daaicu qofku degaankiisa uu ku dayacan yahay wlayu fii libaaxuna kayntiisa uu ku gaajoonayo haye markaa maxaa xala fakruj buu kuleeyahay baxa tara naasa dadkaad la kulmi wa talqa lghinaa hodantinimona waad heli falmawtu laa yadfacuhu daaficu geerida cidima difaacayse cidi kaa celin mayse ha is odhanin haddaad baxdood safarto safarada waa lagu dhintaa waa lagu halaagsamaay waad dhimanaysaa ha is odhanina bax wey nin aan dhul marini dhaayala weeyaan khulaasadu nin aan dhul marini dhaayala markaa bax dadka aad aragtid nolosha aad aragtid aad wa maskaxdaadu hako ha kobocdo oo ha korodho soo garan maysid meesha aad joogto un haddaad halkaas un iska fadhido dee waad ku dayacmaysaa bu qof markaa dayacan iyaad noqonaysa sida libaaxu hadduu kayntiisaasun iskaga jiro oo aanu intuu soo baxo ugaarsi tegin aad markaa wa dagaajo ugu dhimanaya meeshaasi iyaad adiguna dayac iyo aqoon darro iyo eh, garasho la-aan aad markaa ugu maranaysaa haddii aad halkaaga un iska joogto markaa kana muxuu ina leeyahay de waa xikmadaa guudo in dhulka la maro fasiru fi lardi dhulka in la maro oo qofka uu yani waxa weeyaan khibraadka bani aadamka ka faa'iideysto oo bani aadamka la kulmo oo sida loo nool yahay arko oo nolosha uu barto waa arrin muhiima anshada cabdullahi bn moxamed ibn cadiy lilfaqihi shaaficiy ninka cabdullahi bn moxamed ibn cadiy la yidhaaho ayaa faqiihii shaafici ah waa imaam shaafici wuxuu u tiriyey markaa waxa wey unisbeeyey labadan bayd almaru in kana caaqila warican yashgalhu can cuyuubihim waracuh kama alcaliil الsaqiimu yashgalhu can wajac الnaasi kulihim wajacuh almaru qofka taban ninkaa kasoo gur abdillahi bn maxamed ibn cadiy ma garanayno kolley ibn cadiygii saaxib اlkamil magacaasoo kale isaguna wuu leeyahay laakin allahu aclam inuu isaga yahay iyo inuu mid kale yahay saasuma bayhaqo weri almaru in kaana caaqila warican qofku hadii uu yahay qof garasho oo xalaal miirad leh yashgaluhu waxaa ka mashquulin an cuyuubihim an cuyuubi nnaasi dadka ceebahooda icaadatu damiir calaa gayri madkuuri weeyaan lilcilmi bihi damiirka waxaa loo celin cid aan la soo sheegin waa la iska garanaya de kul man alayha fan oo kale wey an uyuubihim an cuyuubi naasi dadka ceebooda waxaa ka mashquulin waracuhu isaga xalaal miirashadiisa kama alcaliilu saqiimu yashgaluhu sida qofka buka ee dee ay uga mashquuliso can wajaci nnaasi kullihim xanuunka dadka haya dhammaantiiba wajacuhu isaga xanuunkiisu qof xanuunsanayo sakaraada oo xaaladiisu liidato hebel baa isna buka kii kalena wuu buka kii kalena wuu buka miyuu haleelayaaba warkaasi hawshaasi uma taallo hebel baa xanuunsanaya kan kalaa xanuunsanaya nin isagu tiis naftiis iin raagaya oo isaga naftiis hayso oo xanuunkiisii la tacaalaya hebel baa bukiya hebel baa buka iyo hebel baa caafimaad iyo hebel baa ilmo u dhashay iyo hebel baa kan ah warkaa ma hayo tiisanaa ku weyn tiisanaa mashquulinaysa haddaba haddii uu qofku caqli iyo garaad leeyahay ceebka saliim maba noqdaba nin anigu alxamdulilah ilaahayguu ii nicmey wax ceebahoo aan leeyahay or maanta maalinkaa maantaa isleeyahay halkaa iska hagaaji maba jirto hadduu qofku yidhaahdo garaadliyo ugu filan inaad ceebtaada garan weydo iyaa nusqaanta ugu weyn inaad ceebahaaga barato oo ceebahaaga aad ku mashquusho ayaa caqliga o dhaminaya reer kan hebel kale waa sida caynkan iyo caynkan halkaasun fadhiyo oo dadka uun faallaynaya haddaad aragto waa qof bilaa caqli aan garaad lahayn iyo garasho waxa weeyaan qofka caaqilkai ceebihiisana ku mashquulsay kuwiisa sida u hagaajin lahaa naftiisii aqalkaagii oo gubanaya miyaad la carari baaldiye biyo ahood guryaha kala daminaysa suuragal miyay tahay qof gurigiisii gubanay oo wallahi hebelna gurigiisi dabkii baa gaadhay lahoo xaggaa ula sii cararaya dadku waxay odhan doonaan maskaxdii baa isku dhex daadatay kolkii dabkii iyo wixii ay qabsadeen ayuu ninkii uu isku dhex daatay baa la odhan soo ma hadaba waa sidaas oo kale qofka dadka ceebahooda ku mashquulsan suni nafsa waxmilha alaa maa yaziinuha waxaa kusii jirtay abyadda xaggii dambe wacaynuka in abdat ilayka masaawiya fasunha waqul yaa nafs waqul yaa caynu linaasi acyunu ya lisaanuka lisaanaka laa tadkur lisaanuka naam lisaanaka laa tadkur bihi ayba laa tadkur bihi cayba mri'in fakuluka cawraat walinaasi alsunu ayaa kusii jirta biadi ali bn abi alib loo nisbay jiray lisaanaka laa tadkur bihi cayba imriin ama waxnaaasoo kale qof ceebtiisa ha ku sheegin carabkaada maxaa yeelay fakulluka cawraatun walinaasi arsunu gebigaa wada ceeb tahay dadkuna af wey oo waxa weeyaan de haddaad dadka ceebahooda aad faaqido kuwaagana waa la faaqidi deetana fadeexad baad adduunka uga bixi wacaynuka in abdat ilayka masaawiyan ishaadu hadday kutusto dadka ceebahooda fasunhaa ilaali waqul yaa nafsu yaa caynu linaasi acyunu dadkuba indhay leeyihin aniga ay arkayaan way ku arkayaan dhe saad adiguba dadka u arkaysa iyo dadkuna kuu arkayaan ceebahaaga way ogyihin waa la ogaanaya markaa isilaali oo tartiibso oo si markaa waxa weeyaan edab leh adduunka udhex joog magaalo joog xumo ha ku dhex noolaanin ummadda waaa dadku inta badan ay ku jiraana waa waxaas weeyaan xadiikiina muxuu ahaaba yaraa axadukum alqadaata fi cayni akiih walaa yara ljidca fi caynihi qofku wuxuu arkayaa saxarka qofka kale ishiisa ku jirta laakiin geedka weyn isaga ishiisa dhex jiifa iyo jirida ku jirta ma arkayo amhaashii nabawiga ahayd buu kamid yahay oo qofku ceebaha dadka kale haba yaraadaana wuu arkaya ceebihiisa waaweyn ee laga fajacayana ma arkayo uma muuqdaan markaa qofka caaqilka garashadanihi naftiisu ku mashuulaa kuma mashquula dadka almaru in kaana caaqilan qofku hadduu yahay qof garasho leh oo haddana warican xalaal miirad leh yashhaluhu can cuyuubihi dadka ceebahooda waxaa ka mashquulinaya waracuh isaga xalaal miiradkiisaasi iyo caqligiisa garaadkiisa amalcaliilu saqiimu sida qofka buka saqiimka caliil iyo saqiim macno lakin de uu iskusii tawkiidinaya yashqaluhu uu uga mashquuliyo can wajaci nnaasi dadka oo dhan ba xanuunka haya wajacuhu ama wajacuhu dabcan gabayga saasa loo isaga markaa xanuunkiisu sida uga mashquuliyo xanuunada haya oo kale weeya had iyo jeer waxaa la yihi sharu lwaraa bicuyuubi mil الdubaabi yuraaci mawdic alcilali ibn lmuqri baa laha sharu lwaraa bicuyuubi الnaasi mushtagilu dadka ka ugu liitaa wuxuu ku mashquulsan yahay ceebaha dadka kaasa dadka ugu liita tusaalaba lagu keenayo waa milu dhubaabi baa lagu yihi waa diqsiga oo kale oo yuraaci mawdic alcilali meesha nabarkee dheecaanka iyo wasakdu ay marsan tahay iyo qurunka ayuunbuu raadsadaa jirkaagaasoo dhan haddii caraf iyo udgoon iyo wanaag iyo caafimaad qab iyo wax ka muuqdaan meel yarna nabarkaaga yaallo daqsigu halkuu isugu tegaya halkaasubuu isugu tegaya intan kale oo dhan ku istaagi maayo marka dadka wanaagoodii oo dhan qofka laga qariyay ceebahooda un ku dul istaagayaa dee daqsigaasuu lamid qaafiyat lfa wa qaala wuu yihi kayfa alwusuulu ilaa sucaada waduunaha qulalu ljibaali waduunahuna xutuufu الرجل xاaفyة وmا lي mrkب والkف صفr والطريq mkuf bmala ku akriy tu markuu yii xadi ba ha ka noqotay kayfa alwusuulu ilaa sucaada gabadhii sucaad la odhanayay sidee loo gaari buli wa duunahaa waxaa ka sokeeya qulaluljibaali buuro figtoodii sare yani waxa weeyaan buura dushood ayaa lasii maraya wa duunahuna buuraha figtoodaana waxaa ka sokeeya xutuufu meelo lagu haligmo xadfigu waa halaag mawdkii wey halaag baa ka sokeey alrijlu xaafiyatu lugtu way qaawantahay wamaa lii markabu waan jeeda lugtu way qaawantahay ma yani way cagaagan tahay a alrijlu xaafiyatu way cagaagan tahay wamaa lii markabun waxaan fuulana ma haysto walkafu sifru gacantaydiina waxba kuma jiraan way marantao lacag aan ataa ku kiraysta ama aan ma jiro waariiqu makuuf jidkuna mid laga baqanayo weeyaan labadan bayd bidaaya wanihaaye iyo iyo markaa masaadir kaleba way ku qoran yihiin laakiin cid shaafici u nisbaysay kuma arag wadaadkuna wuxuu kasoo naqliyey manahij tawasul fi mabahij tarasul iyo aljawhar nafis ma aha masaadir rasmiya ma aha marka cid shaafici u nisbaysayoo eh, la ictimaadi karo ma hayno lakin waa laba baydoo de iska eh, ramzi bay samayn jireen mararka qaarkood yani waa sucadadan iyo waxaan ka sheekeynaya waa jannadii bay leeyi jannadiibu ka sheekeynaya marka eh, mararka qaarkood bay deetana de maadaama marka la gabeeyo gabayaagii inta badan dumar iyo waxyaalaha ay ku mashquulsan yihiin wixii iyagu dariiqadoodii kale la yar marayo deetana markaa iyagiyo ka sheekeynaya jannadii iyo wixii lamidka aha iyay gabadh ku halqabsadaan marka halkee loo mari buulayo sidee loo gaadhayaa yani waxa weeye xaaladu way adag tahay xawaa'iqda iyo waxyaalaha iga hortaagana waa badan yihiin hawadii shaydaankii naftii waxaasoo dhan yaa qofkii de waxa weeyaan ka hortaaganoo xufat iljanau bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat halkaas ayuu u socdaabay marka halkee loo gaari karaa buu leeyahay gabadha ah, waxa weeyaan halka la maraya waa waxa weeyaan waa buura dushood qula qulat ljabal waa iyo qunat ljabal nuun iyo laam waa la aqri qulat ljabal iyo qunat isku wada buurta dhakadeedii wey buura dhakadood baa la marayaa buu leeya buuraha dhaka maarata halkaas harana halaag baa ka sokeeya cagtaydiina way cagaagan tahay waxaan fuulana ma haysto lacagaan wax ku kiraysta ama aan cid ugu qaada ilaana ma haysto jidkuna haddana bahala iyo waxyaalaa jiro oo waa makuufo waa la baqaya yani waxa weeyaan jannada dariiqeedu waxa weeye waa adag yahay haddaynu ramsi ka dhigno sidan ay sheegayaan ay labada beed u waxay noqonaysaa de waxa weeyaan silcatullahi haaliya bilaash laguma tegayo dadaal iyo tacab fara ayaa markaa lagu gaarhaya qaar baa ka jawaabay labada beydo waxay idhahdeen yasil mashuuq yasilu lmashuuqu ilaa sucaada bijuudiha ina alkariima cala adaciifi cauufu sidqu lmaxabati sullamu faclaq bihi tasil alxabiiba walaa yarucka makuuf qofka markaa xiisuhu hayaa ciddii uu jeclaa wuu gaadi waxaanu ku gaari deeqsinimada ciddaa la jecel yahay yani deeqsinimo ilahay ba asagaa gaari kartaa wiil ina alkariima cala adaciifi cauuf deeqsigu ka daciifka ah wuu unaxariisi u naxariisan og yahay marka haddii jacayl dhaba lagaa hela baa lagu leey ilahay wuu ku naxariisanayaayo waad gaadi wuxuu yihi markaa sidqu lmaxabati sullamu jacaylka dhabta ah ayaa sallaan ah ifaclaq bihi kaa qabso jacayl dhaba oo jannadii aad jeceshahay ood ilaahay jeceshahay oo de wanaag aada jeceshahay haddii lagaa helo ood kaa ku dhegto de maxaa waxa weeyaan waa markaa waad gaadhaysaa iyo wuxuu ku leeya tasiililxabiiba wixii aad jeclayd waad gaadhi walaa yaaruka makuuf wax markaa laga cabsadaan adig ku argagax gelin maayaan lakin waa in adiga horta lagaa helo sidqulmaxaba waa in lagaa helo saasuu markaa wa qaala wuxuu ihi buu yihi racat الnusur bquwati jiyaf alfala waraca zubaab waraca zubaabu shahda wahwa ضaciif beytkan isagana kolley cid shaafici u nisbaysayoo la cuskan kara ma hayno dhowrkaa masdera isagoo hoosta uu ku qorayo ayuunbaa qoraya iyaguna waa masaadir dambe wey kutub dambe wey maraajic abyaad inoo iman doonto shaafici laga soo guuriyey in la micno noqonayo racat nusuuru waxay daaqday buu ku yihi gorgoradii gorgorkii wuxuu daaqay biquwatin isagoo awood leh ayuu haddana wuxuu cunayaa jiyaf alfala alfala waa jamcu falatin oo waa meelaha banaanka banaanada baktigii yaalay ayaa u raashin oo u quuda buu yihi waraca dhubaabu shahda diqsigiina wuxuu cunayaa malabkii wahwa daciif isagoo bilaytaala yani wuxuu kuleeyay aqdaar arsaaqda ilaahay baa ma aha awood iyo xoog iyo daciif aha diqsigaa iska liitaa malab yaroo soo dhigata kudhexdhacayaayo wuxuu ka qaadan kara ka qaadanay iskaga tegay gorgorkii iyo wixii awoodda lahaa bakti bay ku meereysanayaan buu yihi meelaha ay ka raadinayaan marka arrintu ma aha arsaaqada awooda kuma timaado way iman doonta gabayo markaa tan si markaa waxa weyaan waadixinayo shaafici u leeyay samica xarmalatu shaaficiya yaqul xarmalat bnu yaxya tujibi waa min ruwaat madhab aljadid almisri xarmalat bnu yaxya tujibi baa la yihahdaa kitaabu shaafici ka wariyin jiray kitaabu xarmala ma hayna imika kutubta mafquudkii shaafici uu lahaa ayuu kamid yahay oo kitaabu xarmala baa la odhan jiray wa fi kitaabi xarmalata baad ku arkaysaa kutubta madhabka markaa waa kitaabku isagu de hadalkii shaafici uu ka qoray o shaafici si uu ka wariyo ayuu ahaan jiray xarmatu bn yaxya tujiibi markaa waa masri buu ahaa raggii markaa imaam shaafici raximah llahu tacaala ka warinayey madhabka jadiidka xarmala wuxuu maqlay shaafici oo leh wadaci ladiina idaa atowka tanasakuu waidaa khalow fahumuu diaabu xiqaafi isku idaafaysantahay wadac waxaad iskaga tagtaa alwow bixasabi maa qablaha aladiina kuwii iskaga tag idaa atawka markay kuu yimaad oo dadka ay la joogaan tanasaku cibaado muujiya oo ahlu cibaado iska dhiga wa idaa khalow markay gaar noqdaanna fa humuu diaabu xiqaafi waxa weeyaan yay joogto markaa banaan xiqaaf waa jamcu xiqfio xiqfu waa waa rimaalki meelaha maaragtay sidii buurahoo kale ah ayaa la arkaa dabayshu ay kulba meel uqaado kulba meel markaa dee ku tuusho marka yani wuxuu ujeedaa yaydii saxaraha joogay meeshaa ay rimaasha iyo markaa niisto ay ku badnayd oo banaanka ahayd yaydii joogtay oo kale noqonayaan markay keligood yihiinoo dad iyo duunyo toona reebi maayaan waxay qaadi karayaanba way qaadayaan waxay fali karayaan way falayaan laakiin markay dadka la joogaan waa awliye ilaahay kuwaa iska ilaali buu kuleeyay kuwa noocaasa iska ilaali markaa yani de waxa weyaan qofka waxaa la doonayaa an yakuna ظaahiruhu ka baطinihi wa calaaniyatuhu ka sirihi markuu dadka la joogiyo markuu keligii yahayba inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka baqo oo ystakfuuna min الnaasi walaa ystakfuuna min allahi qofku aan waxay dhahdaan laa tajcal illaha laa tajcal illaha ahwana الnaadiriina ilayk ilaahay ha ka soo qaadin inuu yahay cidda ku soo eegeysa ku arkaysa ka ugu liita dadka kale oo dhan waad iska waad ixtiraamaysaa marka inay xumaan kugu arkan waad iska ilaalinaysa dadki waad iska ilaalinaysa laakiin ilaahay inuu ku arka adigoo xumaan samaynayo iskama ilaalinaysa marka macnaheedu waxa weeyaan dadka ayaa kaala qiimo badan rabbigaagii ku abuuray ee ku khalqay jala wacala laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk saasay markaa ay noqonaysaayo qofku inuu ogaado inuu ilaahay ka weyn yahay dadkan ka xishoonayo dadkan uu ixtiraamayo maarata hadalka kala gabanayo xumaanta kala gabanayo ilaahay jala wacalaa ayaa ka weyna inuu isaga iska ilaaliyo waxaa kaloo soo wariyaa wadaci ladiina idaa atowka tanasakuu waidaa khalow fahumuu diha khiraafi waayey maarata ari lagu sii daayey khilaaf waa jamcu maarata kharuufta waa wankii ay markaa wanan lagu sii daayey oo kale mid markaa noqonaya markuu keligii yahay oo macsiyadii iyo balaayadii iyo dembiyadii wax walba tiimbanay waxba iska ilaalinayni kuwa noocaas iska ilaali buu kuli waa shaqadii munaafiqiinta waida laquu ladiina aamanuu qaluu aamana waida khalow ilaa shayaaiinihim qaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahziuun qaafiyat lqaaf kaana shaaficiyu radia allahu canhu inshi ida raأyta shabaab اlxayi qad nashaأuu laa yaxmiluuna qilaala اlxibri wاlwaraqa walaa taraahum lada اlashyaakhi fi xalaqi yacuuna min صaalix اlأkhbaari ma اtasaqa facaddi canhum wadachum inahum hamaju qad badaluu biculuwi اlhimati اlxamaqa ayb abyaadan oo masaadir dhowrihi ay imaam shaafici raximah llahu tacaala u nisbaysay markan isagu mala aladaab sharciya bu kasoo naqliyey lakin taarikh dimishq iyo alansaab lisamcaani eh, way ku taalaa abyaadu iyadoo markaa weliba ay sanad ku werinayaan sidoo kale xusnu tanabuh linajmi lgazi isaguna eh, shaafici raximah llahu tacaala uu kasoo guurinayay wuxuu leeyahay markaad aragto dhalinyarta xaafadda oo barbaaray laa yaxmiluuna qilaala alxibri waalwaraqa iyaga oo aan sidin haamihii khadka iyo iyo iyo eh, maaratay kutubta waraaqaha dhalinyartu dhallinyarta xaafaddu hadday kacaan iyagii oo aan qalin iyo buug sida wey yacni iyagoon waxbaranaynin hadday kacaanoo dhalinyar aan waxba baranaynin ay noqdaan oo walaa taraahum aanad ku arkaynin ladal ashyaakhi culamada agtooda fii xalaq iyagoo xalqadaha soo fadhiisanaya oo yacuuna ka weelaynaya oo ka xifdiyaya min saalixil akhbaari akhbaarta iyo axaadiista iyo wararka kuwooda wanaagsan matasaqa inta markaa waxa weeyaan u nidaamsantay ee u yani u xasishay ee ay heleen facaddi canhum kuwaa iskaga gudub weydaaro wadachum iskaga tag inahum hamajun hamajku waa dadkii wax magaaratada ahaa alhamaj racaa dadkan caamada ah carabtu way ka ceelbaxeen waxay kelmada ku yidhahdeen hamaj bay odhanayaan raac bay odhanayaan adaqaam bay odhanayaan alqawqaa bay odhanayaan kelmado fara badan iyay marka dadku waa hamaj yani waa wa waa dad wax magarata ah oo marka waxa weeyaan caam ah iskaga tag bule qad badluu biculuwi اhimati xamaqa xamaqa iyo xumqa laakin dee qaafiyada ayaa nagu qasbay labaduba waa isku macne xamaq iyo xumq marka xamaq baa laakin waxay ku bedeleen himadii sareysay hankii sare waxay ku bedesheen doqoniiba buli yani waxa weeye bulshada eego bulshada haddaad aragto dhalinyartoodii oo wax baranaysa oo culamada ka agdhow oo hoos ordaya oo intaa qalimadii iyo bugaagtii sito oo wax qoraya bulshadaasi waa bulsho la rajeeyo oo rajo laga qabo laakiin haddii dhalinyartu ay kubad iyo fataatiir iyo meela fadhfadhi iyo waxaasun iyo moobil la dha moobil dadka maarata meelaha madow lagaga qaaday intaasuun hadday ku mashquulaan bulshadaasi waa bulsho hagaastay weya bulsho baaba-ah ayay bulshadaasi noqonaysaa laakiin dadka waxaa rajo laga qabaa intay buug iyo qarinsitaan oo ay wax baranayaan weliba culumtii shareecada ay danaynayaan oo culamada ay ka agdhow yihiin idaa raayta ayta haddii aad aragto ama markaad aragto shabaab shabaabaalxayi dhallinyartii xaafadda oo qad nasha uu barbaaray laa yaxmiluuna iyagoo aan sidanin alxibri haamihii khadka iyo wlwaraqa aan sidanin markaa waxa weeyaan bugaagti iyo waraaqihii walaa taraahu oo aanad arkaynin ladal ashyaakhi culamada agtooda fii xalaqin iyagoo xalqadaha fadhiya yacuuna oo ka xifdiyaya min saalixi akhbaari wararka kuwooda wanaagsan matasaqa inta markaa isku hagaagtay yani waa kolba inta dee laysugu soo hagaajiye loo sheegay baa loo jeeda facaddi canhum xaalada iyagaa iyada facaddi canhum ka gudub wada marka caddi cankada haddii lagu ihahdo waa waxaa iskaga tag wey iska dhaaf inahum hamajun waa dad hamaj ahoo wax magarata ah bilaa caqliya qad bedeluu waxay ku bedesheen biculuwi lhimmati hankii sare waxay ku bedesheen alxamaqa doqonimadii oo markaa ficilkan xamuqa xamuqa xumqan wa xamiqa xamaqan labadaba ficilku wuu ku yimaadaa xamia oo ficila yaxmaqu deetana xamaqan buu noqonayaa sidoo kale waxa uu ku yimaadaa marka xamuqa xumqan iyo xamiqa xamaqan marka inaynu imka saan idhaahno iyaa inoo fiicano waxay ay ku fiicnaanaysaa haddaynu alxumqaan idhaahno qaafkii sukuun baa ka horeynaysa dabeetana qaafyadii way isbedeleysa ilan markaad abiyaadaa hore o dhan aad eegto maxaa ka horreeyey qaafka laba xarako waraqa itasaqa markaa xamaqaana iyadana saas oo kale ayaynu markaa ugu dooranaynaa tan markaasi waxa weeyaan noocan markaa hamajkuna xagga luqa ahaa waa cayayaan yaryaroo xoolaha iyo waxyaalaha iyo markaa ku degan markaa deetana dadkii markaa caamadii baa hamaj la yidhi alhamaj raca waa iska cayayaankaa cayayaanki waxba dhaamaan ba d qofka waba qofka adon caqli lahayn waxgarasho lahayn oo aanay waxba u bilownayn dee waxba ma dhaamo markaa cayayaankii ma duqsigaasi waaa lamidka ah. qaala wuxuu yihi bu yihi shaafici raama nafcan fadara min gayri qasdin wa min albiri maa yakunu cuquuqa waa beyt isaguna caana laakiin imaamu waxa uun u nisbeeyey waxaa markaa masaadirta ibn khallikaan iyo iyo safadi iyo iyaa u sheegayo iyaguna laakiin ma odhan shaafici baa yidhi waxay yidhahdeen waxaa loo loo nisbeeyaa shaafici waxaa laga sheegaa markaa may jasmin isagu leeyahy lakin waa baydcaan wuxuu leeyahay raama nafcan waxtar buu doonay fa markaasuu dhib keenay min gayri qasdin isagoon ujeedin wa min albiri samafalka waxaa ka mida maa yakunu wax noqda cuquuqa caaqnimo yani wuxuu leeyahay waxaa dhici karta qofku marar fara badan hadduu farsamo xun yahay isagoo waxtar isleh inuu dhib keeno ama uu garaad xun yahay waa kuwii halkan oo kale qiso ka sheekeyn jiray dub ama baashan butida inagu aynu dhahno ayaa nin saaxiib la ahayd bay hahdeen qolyahan a carabtaa sheegay deetana saaxiibba ilaah de markaa wada socdeen geed markaa hoos seexday ninkii geedkii markuu hoos seexday markaa diqsibaa deetana halkan ka fuulay baashii markaa butidii waxay isku dayday inay markaa ka kiciso kolba dubkii de diqsigii intuu kalba duulo haddana soo fuulaya tegi maaye markii dambe intuu dhagax qaaday ayuu diqsigii halkan fadhiya ayuu markaa madaxa ku bashaaqiy markaa eeg diqsigu ujeedaa isagu soo maa laakin de qofkiibuu dilay marka waxa wey qofku marar fara badan duu farsamo xun yahay ama caqli daran yahay isagoo waxtar isle ayuu wax kharibaya markaa de waxa weeye waa in taa lagu baraarugsanaado oo markaad wax samaynaysa inaad caqligii iyo maskaxdii aad ka tegine wanaag doon keliyun aanay ka ahanin wax waliba qaab iyo nidaam iyo hab buu leeyahay in markaa qaabkiis iyo nidaamkiis iyo hawshiisii la maro iyaa loo baahan ya waa iyadoona lamid noqonaysa qaar baa su-aal baa la weydiinaya isagoo aqoon lahayn maalawdin baa waa su-aal masaajid lagu weydiinaya waxay ahayd nin baa noo yimid oo nagu yidhi soddon ramadaan baanan soo soomin iyo labayo soddon waxa mooyaane markaa tan un talow ma iska soomaayo tanaan doonaya inaan soomeen maxaa yahay markaasaan tankaa ku falaya soonkaa labayo soddon hore soo soomin tan soonkaa aada soonto ilahay muxuu ku falaya naga tag waxbana ha saasay ku yidhahda markaa iyaga markaa su-aasha soo qoray markii dambe oole miyaanu saxsanin mise waanu qaldanay iyagu markaa waxay sahay ninkan edabta daran leh baasha ku adkeeya laakin de sax maaha waxay lamid noqonayaan kii ninkii sagaal iyo sagaashan ka dilay u yimid ee uu kuyi war sagaal iyo sagaashan baan dilay toobad ma leedahay uu ku yihi may meliid waa ki isagana dhaafiyey nafta boqolkan kugu buuxinaya marka waa maxay isagu wa wax wanaagsan sheeg buu isleeyay lakin wax qariban buu sheegay qofku markaanu aqoon lahayn inuu masaaisha ka hadla ma isagoo wanaag same ayuu xumaan keenay waxaad samafal moodeysay baa caaqnimo noqda bu ku leey waalid caaqnimo noqdo raama nafcan fadara min gayri qasdi wa min albiri maa yakunu cuquuqa wa qaala wuxuu yihi bu yihi wa tarkii muwaasaat alakhilaai bladi xawathu yadii dulmun lahm wa inii la astaxyi min allahi an uraa bxaali itisaacin majaal itisaacin bxaali itisaacin wsadiiqu madiiqu waay labadan beyt masaadir dhowray ku yaalaan iyadoo aan cid loo nisbaynin sida almuntaxa lilthacaalibi الصداقة والصديق للتوحيد محاضرات الأدباء محاضرات الأدباء للراغب الأسفهاني wuxuu markaa beytka hore uu u nisbeeyey abu cumar alqaadi ninuu ku magacaabo durulfariidkana labada baydba nin abulxasan ibni muqla kule ibni muqlihii caanka wasiirka ahaa maaha kan alqaadi buu leeyahay alqaadi abulxasan ibni muqla maan garanin qofkuu yahay ninkaasuu nisbey lakin cid shaafici u nisbaysay masaadirta kuma arag wuxuu wa tarki ka aan ka tegayo muwaasaat alakhilaai wa waxtarkooda inaan wax taro oon wa garab galo inaan asxaabtayda garabkooda ka baxaa oo aan w kaga kaga tari waayo biladi xawathu yadi waxa gacantaydu koobta waxa gacantayda ku jira inaan wax kaga tari waayaa ulmun lahum waa dulmi aan dulmiyayo wa cuquuq iyo caaqnimo aan asxaabtaydii markaa caaq ku noqdo وiنii laastaحyii min اllahi ilaahay baan ka xishoonaya an uraa in laygu arko bxaali itisaacin xaalad markaa balbalaarsi iyo markaa waxa weya nolol wanaagsan wالصadiiqu madiiqu iyadoo saaxiibkayna uu madiiq yahay yani mid markaa cidhiiri ku jira yani fi madiiqi meel idhiiri madiq waa meesha cidhiiriga iyadoo asxaabtaydi meel cidhiiriya ku jiraan oo noloshu ku adag tahay inaan ana iska balbalaarsado iyagana aanan wax tarin arinta noocaasa ilaahay baan uga xishoonayaa buu waa arrin markaa dee fiican oo dhaqan la doonayo qofku dadka asxaabtiisa iyo akhyaartiisa iyo maaragtay inaanu oga ogaadu ka warhayo weliba waxay idhahdaan haddii haddi markaa waxa weeyaan berigaad beerka ujiiftay rag aad asxaab ahayd inay jireen inaad waxba haynin oo ha dhowtoola adiga maaragtay waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala kuu nicmeeyey ha odhanin qoladii hore isku iminka ma nihine dee shimbirba shimbirkiisu la duulaayo hadda waxa weeyaan leefalkaygaan la soconaya raggii nin aan garanaha iska dhigin ninka raggii baa la yidhi wuxuu xasuustaa markii markaa waxa weeyaan uu nicmo helo man kana yalafuhu fi lmanzil اlkhashini qofkii la noolaa markii waxa weeyaan xaaladdu adkayd gurigii markaa qallafsanaa qofkii la jiifay qofka markaa xasuusta weeyaan qofka kariimka marka isaga markaa waxa weeyaan wax wanaagsan helo marka wuxuu leeyahay ragga asxaabtayda akhyaarta maarata waxa weeyaan wanaaguna kulmiyey in aan kala bakaylo waxa gacantayda ku jira waa doqoniimo iyo dulmi iyo caaqnimo wa qaala buu yihi wuxuu yihi wإida cajزta can اlcaduwi fadaarihi wاmzuj lahu ina اlmizaaja wifaaqu falmaء bالnaari alati hiya ضidh yucطi الnidaaja waطabcuha اlإxraaqu saasaa inoo qoran inkastoo halkaana wamzax lahu ina almisaaxa ina almisaaxa wifaaq wey laakiin labada beyt sida ay ku saxan yihiin ama ad ma moodda inay ku hagaagsantax wey waidaa cajazta can ilcaduwi fadaarihi wamzuj lahu ina almisaaja wifaaqu faannaaru bilmaai aladi huwa diduhu faannaaru bilmaai aladi huwa diduhaa saas wey falmaau eh, fannaaru bilmaai aladi huwa ضidhaa nacam tucطi الnidaaja wa طabcuha اlxraaqu saasay masaadirta badankeeda ay ugu taallaa walow qaar badani waa masaxda ay qorayaan ama tan kale inay fanaaru ay tahay falmaadan aanay ahayn masaadirtu isku waafaqsan tahay oo fanaarudaa soo horeysa macnuhuna saas ku qurux badan yahi fannaaru bilmaai aladi baad halkaana ku bedeli huwa diduhaa dabairto dhan bay soo bedeleysa tuci nidaaja wa abcuha alxraaq labada beyt isagu rawdaat ljanaat baan ka keenay buu leeyay laakiin labada beyt waxaa ku caan ah ibnu nubata ashaacir ibnu nubatat asacdi laba ibnu nubataa kala jira ibnu nubatat almisri oo kan laga yaaba imika inuu sii caansan yahayba kaasi waa mid dambe isagu laakiin waa kii hore qadiimka ibnu nubatat asacdi baa la odhan jiray masri maahane baghdadi buu ahaa markaa ibnu nubata ayaa labadan beyt caan ku ah taarikhu baghdad iyo alansaab asamcani iyo alkamil fi tarikh iyo albidaaya wanihaaya iyo eyrkoodba isaga ayay usheegaya haddaba wuxuu leya waidaa cajazta markii aad keri ka itaal aad ka itaal yaraato yani aad waxa weeyaan itaal u weydo canil caduwi cadowgaaga haddaad awood aad ku muquuniso hadaad weydo cadowgaaga fadaarihi la meerayso oo kale wey mudaaraadku waa inaad qofka waxa weeyaan u muujiso raalli ahaansho adigoon raalli ka ahay markaa nifaaq maaha nifaaqu waxa weeye isagu iyo mudaahanada ta la yihahdo iyo almudaahana kala jira almudaaraatu walmudaahana mudaahanadu waxa weeye qofkii oo dulmi wada inaad inuu saxan yahay u muujiso qofkii oo macsiye iyo balaayo dhex dabaalanaya inaad u nacamlayso markuu dadka xamanayo inaad u nacamlayso tirahda adigoo qalbiga haddaad doonto waxaan mu daaya kale taa waxaa mudaahana la yihahdo laakiin mudaaraadku waa maxay mudaaraadku waxa weeyaan qof aanad jeclayn baad si aad sharkiisa isaga ilaaliso aad markaa waxa weeyaan umuujinaysaa jacayl iyo raalli ahaansho taasi markaa mudaaraadku madmuum maaha mid la dhaleecaynaya maaha labada jeerba xaqiiqadii waad ka yarbaydhaysa laakiin dee marna dembi baad qofkii uga aamusaysa oo dembi uu ku jiro ayaad ku daynaysaa marna adiga unbaa sharkiisa iskaga difaacaya maaragtay muuse ood aad umuusoonaysa iyo qosol yaroo caadiya iyo inaad maaratay jacayl umuujinayso oo kale akiisadiika waa kii ahaa ina shara naasi man itaa man tarakahu naasu itiqaa sharihi dadka waxa ugu daran ugu liita ugu shar badan kay dadku uga tagaan iyaga oo balaayadiisi iyo markaa waxa weeyaan eh, inkaarihiisa ka baqaya ka ay markaa dadku u muujiyaan markaa waxaanay qalbiga ugu haynin eh, kaasaa markaa dadka ugu liita ugu shar badan si sharkiisa looga badbaado qofka loo qoslo ka dadka ugu liita weeyaan markaa mudaaraat baa la yidhahda wuxuu leeyahay haddaba wa idaa cajasta can ilcaduwi cadowgii haddaad u maaro weydo ood awood aad ku muquuniso weydo fadaarihi dee caqli u isticmaalo qof markaa waxa weeyaan waxaad iska dhigtaa aan markaa iscadaawad kula dhaqmaynin wamsuj lahu buu ku marka u barax maxaa loo barxayaa caradii haysay qosolkaaga ku barax wey ina almisaaja wifaaqu isku baraxaasi wuxuu keenayaa iswaafaq baraxaas waafiqid buu noqonayaayo waa laysla keeno meel baa markaa macquula iyaa laysugu imanoo isaga laftiisa cadaawadiisii way yardegi buu ku leeyahayo dee meel dhexaa markaa wax macquula iyadu ku wada socon fannaaru buu ku yidhi dabkii bilmaai biyaha aladii huwa diduhaa oo lid ku ahaa biyaha iyo dabku de waa isku lid markanu dabku baktina maan ku baktinaa biyaynu ku baktinaa biyihii wuxuu yihi dabku kii lidka u ahaayoo biyaha ah ayay tucti nidaaja waxyaalaha bisil ku keentaa kolkaad wax karsanayso dee dabkii baad wax ku karinaysaa wixii oo qalala haddaad ku rido muxuu ahaaye distida ood karaystara u kaa gubanayaan soo hormays laakiin meel dhexe maxaa isugu keenaya biyihii wuxuu yihi falmaaw falnaaru dabku bilmaai biyaha macooda biyihii aladii huwa diduhaa lid u ahaa biyihii lidka u ahaa ayay tuci nidaaja waxyaalaha bisil ku keentaa wa abcuhaa iyadoo iyada dabeecaddeedu ay ahayd alxraaq wax inay gubto biyuhu inay wax gubto wax guba maarata eh, dabku dabku inuu wax gubo ayaa lagu yaqaan inuu wax hagaajiyo laguma aqoon laakiin markii biyihii loo geeyey ee dabiye biyo ay isla noqdeen ayaa wax bisili raashin bisili uu ku dhashay ood markaa waxa weeyaan meeshii ka heshay haddaba wuxuu ku leeyahay tusaalahaasuu ku siiyey qofkan cadhada karkarayee aanad itaalna uhaynin wanaag u muuji si markaa ay markaa labadii isula qaboobaan oo wax markaa macquulahoo lagu wada shaqayn karo ay usoo baxdo ibnu dhubata markaasaa yii markaa gabayadiisa labada beyda uguma caansane markay utarjamaynayaan ibnu dhubata ay soo qaataan wey markaa laba beyd aad u macaan weeyaan oo tusaale yaro cajiiba ah, uu dee keenayoo dadka maskaxdooda aan kusoo dhacay waxay dhahan tusaaluhu wuxuu qiimo yeeshaa marka dadka maaragtay maskaxdooda aanu hore ugu soo dhacayna marka loo fiirsado la arkayo inuu tusaale cajiiba yahay lakin haddaa tusaale caadi ninkaasi waa ninkeesu waa libaax aad tiraahdo de libaaxa tusaale taas bilxaqi xaqa ismu muxuu noqonaya waxa weyaan waxaan ujeedaa waa ficl amr min wafa waxa weeyaan de afcaashii ahaa markaa lafiifka mafruuqa markay amar noqdaan waa kuwa xaraf quran noqonaya waca iyo wafa iyo waqa iyo kuwii lamidka ahaa fi bilxaqi xaqa oofi lidilxaqi ciddii xaqa kugu leh xaqeeda u oofi idaa xaqa lahu lxaqu marka xaqiisu u sugnaado oo ay caddaatay inuu isagu waxaa leeyahay u oofi wixii uu khayra khayr male biman yunkiru qof markaa inkiraya daa xaqin qof markaa xaq u saaxiibaho lahu lxaqu xaqu markaa usugnaado isagu arrinkaasi waxaasi leh qofka dafira xaq malaha yani khulaasadu labada bayd waa iska macnuhuna waa iska waadixe waxa weeyaan xuquuqda lagu leeyahay iska gudo xuquuqdu yaanay kugu baaqan wa qaala wuu wuxuu yihi tawakaltu fii risqii calى اllahi khaaliqi waayqantu ana allaha laa shaka raasiqi waman yakun min risqii falaysa yafuutunii wma ykun min risqii falaysa yafuutunii walow kana fi qaaci bixaari اcawaamiqi sayaأtii bih اllah اlcaظiimu bfadlihi walow lam yakun mini lisaanu bnaaiqi fafi أyi shayin tadhab الnafsu xasrata waqad qasma الraxmanu risq اkhalaa'iqi labadan bay xogaagan abyaada ah cid markaa masder mawsuuqaho shaafici ama masder shaafici u tiirinayaba kuwo qadiim iyo kuwo jadiida toona ma aynaan ark kuwa isagu sheegay natiijatul afkaarkaasi uu ka soo naqlinaya mooyaan markaa ma sugna laakiin waa abyaad qurux badan tawakaltu fii risqii xaggii arsaaqadayda waxaan tala saartay cala allahi rabbigay khaaliqi kii isagui abuuray ah waayqantu waxaan ogaad aan yaqiinsaday ana allaha in ilaahay laa shaka shaki la-aan raasiqika iyo arsaaqiga isagu uu yahay wamaa yaku wixii ahaaday min risqi arsaaqadayda wixii kamidii falaysa yafuutuni mid iseegaya o idhaafaya ma aha walow kaana haba ahaado fii qaacilbixaari badaha guntooda alcawaamiqi badihii markaa gunta dheeraa salkoodana ha ku jire waa mid markaa ay sayatii bihi llahu lcaiimu ilaahii weynaabaa keeni waalaa kasoo saari bifadlihi deeqdiisa ayuu iigu keeni walow lam yakun mini lisaanu binaaiqi xataa haddii aanu aniga xaggayga carabkuba aanu ka hadal haddaanan ataa hadalan waxaa lai keeno odhanin ilaahay baa keeni fa fii ayi shayin tadhabu nafsu xasratan haddaba maxay naftaydu ugu maranaysaa markaa murugo iyo tiiraanyo qooma maaratay walbahaar waqad qasaba raxmaanu iyadoo ilaahay uu qaybiyey risqa alkhalaa'iqi khalqiga arsaaqadiisa ilaahay baa qaybiyey maxaan la warwaraabu leeya oo naftaydu ay warwar ugu dhammaanaysa maxay naftaydu ugu tegaysaa warwar fa fii ayi shayin tadhabu nafsu falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraati yani waa murugaha ku dhammaanin wey warwarku ile qofka wuu dhameeyaay wuu mariyaa qofka hadduu warwar iyo walbahaan iyo walaac ku nool yahay ninkii xoogga lahaayo waxaad arki sii maranaya waa kii marka waxa weeyaan lahaa mutanabi markuu ka hadlayey dhuubnidiis muxuu lahaa kafa kafaa nuxuula bijismi ananii rajulu lawlaa mukhaaabatii iyaaka lam tarani kafaa nuxuula bijismi ananii rajulu lawlaa mukhaaabatii iyaaka lam tarani yani wa jirkayga waxaa ugu filan buu kule dhuubni waxaan ahay qof haddaanan kula hadal aanad aragteenba waa wad jiri lahayd bu kule maad aragtana markaan hadlo unbaa soo ohanaysa meesha qof baa joogay laakiin <laughs> marka dee nafta walbahaarka iyo waxaan wuu wuu mariyaayo u dhameeyaa wuxuu kuleeyahay arsaaqad ka fikirkeed iyo ka warwarkeeda iyo maxaa la cun iminka qaar baa ohanayaan waxa weya dhasha waa in la yareeyo oo kontonka sanadood ee soo socda waxa weeyaan la laysku qabsanaya adduunka biyaha iyo muxuu ahaaye waxa gabaabsi noqonaya waxyaalihii soo baxayay wayaalihii soo gabaabsi bay noqonayaan haddii aan la dhimin taranka halis baa bani aadamku ku jira yaa kugu sheekeeyey waxaas kullu hada hura jaynay ugu sheekeeyeeno deetana waa ka imika halis gala waa kuwa imika furay dhashi intay huraaga iyo maarata waxa weeyaan akaadiibta iyo beentaa ay cabeen ka dhaadhacday waa kuwii yihi qof qura hala dhalo deetna sidii qof ua loo dhaliyay waa ti dumarkiiba de kama dumarba waa ti la waayey ilan qoys waliba de inan inay dhalaan bay doonayaan inankii markaa deetana marka ilmihii qaadaba way eegayaano hadduu inan yahay way soo tuurayen ilan ilmo quraa la ogolay ilmo labaad lama ogole ilmihii markaa inay inan ka dhigtaan wiil ka dhigaan bay doonay deetana de waxaa soo baxay jiil dhanoo wada inama ma ah oo habla ay guursadaanba aan helayn markii dambe labay ogolaade haddana imika waa fureen baa laygu yidhi way sii daayeenbo waxay arkeen da inay soo soo dhamaanayaan marka waxba arsaaqada ilahay oo qadara fiiha aqwaataha ilaahay baa quudka dhigay maanta waxa weeyaan qofba qofku ka caruur badan yahi bu ka ayaan fiicayn inta yare hore waxoogaa u iska garifgariflayn laakin waxaad arki hadduu ataa xaalad ay ku yar tahay ciyaalkiisa si iskuullada laga sarreynma maayo kuwa ugu baahi badan unbaa ugu aqoon fiican oo ugu sareeya oo waxa weeyaan nolosha hadhow toole ugu dhajaya kan nimcada lagu soo kordhiyana iska balaqbalaqaasu buu ahaanayaayo hadhow toole wax badan baa kasii ahaanaya noloshiis markaa ilaahay baa dadka arsaaqadooda haya ilaahay baa qaybiyey adigu ha ka fikirin maxay cuni maxay cuni ha ka fikirin wuxuu yihi tawakaltu fii risqii cala allahi khaaliqi waayqantu ana allaha laa shaka raasiqi wamaa yakun min risqi wixii arsaaqadayda ahaaday maad waxa wey waa shariyadii way jasbinaysaa falaysa yafuutin isheegi maayo warka waran bariiska xabadda bariiskaad cunayso halkii lagu beeray waxaa laga yaabaa kumanaan kilomitr ina idin dhexeeyaan kumanaan kilomitr baa idin dhexeeya halkaas markii la beerayy ilaahay baa kuu diray kii beeray haddana waxa weeyaan halkii la keenayaba haddana lagu ganacsadihii baa loo diro kuu soo qaaday ah, dukaankii xaafadiina la keen haddana islaantiiba haddana la dirayo la yidhi halkaa kilo beriisa ninkan u yaadhay kasoo miis way kaaga soo miisaysa saxankaagiiba haddana lagu soo riday saasaad ku cunaysa ilaahay baa kuugu talagalay intan midha aad cunayso xabadaha kaa daadanaya maad lahayn ee ku dhaafaya xabad aad adigu lahaydoo ku dhaafaysa oo ku seegaysaa ma jirto wamaa min daabatin ilaa cala allahi risquha wa yaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha lan xataa tastakmila riaha qof dhimanaya iyadoo xabad beriis u dhiman tahay ma jiro wamaa yakun min risqi falaysa yafuutini walaw kaana fii qaaci lbixaar qaacu waxa wey waa salka hoose fii qaaci lbixaar alcawaamiq waa jamcu caamiq markaa dee camiiq baa caan ahaa marka caamiq buu keenay caamiqdii markaa cawaamiq ku jabay sayatii bihi llaahu lcaiimu bifadlihi ilaahii weynaa ayaa deeqdiisa ku keeni doona walow lam yakun mini haddaan ataa xaggaya kaba imanin aanu kaba ahaan allisaanu carabku binaaiqin mid hadlaya oo waxaa hadlaysiiya ataa haddaanan odhanin ilahay keeni fa fii ayi shayin haddaba maxaybay tadhabu nafsu xasratan naftaydu ay walbahaar iyo markaa waxa weya werwer ay ugu dhammaanaysa waqad qasama araxmaanu iyadoo ilaahay uu qeybiyey risqa alkhalaa'iqi khalqiga arsaaqadiisii kanaa ugu dambeeya lakin weli haddaad qaafito qaafka iska sii socdo halkaa iskaga joogo wsala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wallahu aclam